alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihudah waxay noo joogtay baabkii uu mualifku kaga waramay raximah eh, xafidahu llah waraximanaa wa iyaah uu kaga waramay xadiiska almudarib soo ma fama huwa almudarib xadiiska mudaribka waxaan rabaa nin af soomaali ku sheega oo saddex kelmadood afar kelmadood warkiisu aanu ka badan maya nimankii miyi nimankii miyiga ku kora garta qaadi jiray maya mise weligii ma garmaydun qaaday ya haye almudarib ma huwa ay kaa dambe adiga adiga halkan dhaxa iswa istaag aan ku maqlaya ha waa xadiis iska hor ya bes de imika mar ii sheegte waa xadiis iska hor yimi baa waay yaa ku daray ha haye xadiisku mamaan bu leeyay haye hmm. xadiis kasta oo khilaaf dhexdiisa galo oo riwaayaadkiisu iskhilaafaan waa mudar miya hmm. ha hay waa xadiis riwaayaadkiisu iskhilaafeen si loo jamciyana la waayey waxaa rabaa nin ii fasira si loo jamciyana la waayey warkuu dhan yahe a hmm, haye ruwaadda warinaysaa ayaa ayaa wax lagu kala saaro kala saarkooda adkaada soo ma hada alxadiiu esh haddii xadiiska wujuuhdiisu iskhilaafto wujuuhu riwaayaatihi hadday xadiiska iskhilaafaan oo ruwaadda warisay ay iskhilaafaan oo ruwaaddaasi kala xifdi badan yihiin kala itqaan badan yihiin kala imaamo badan yihiin aanay mutasaawi ahayn hal hada xadiis mudari ah, ish alxal markuu saas dhacdo aakhir waaxid Ah. maxaa meesha alxal marka ay marka ay ay ay riwaayaadkii kala kala awood bataan maxaa la samaynaya riwaayadda awoodda badan baa la qaadanaya wujuhu tarjiih wujuhu tarjiih sheekhu qeyd buu inoo raaciyey si ii fadhiiso jasaaka allah khayr wujuuhda axaadiis xadiiska lagu kala tarjiixiyo sheekhu qeyd buu inoo raaciyey ibnu salaax yaa ii sheegaya wujuhu tarjiix qaydkii u raaciyey imankay kutubta wada wada qishaysa haye wujuhu tarjiix qayd buu raaciyey nacam ya qaydku raaciye waa maxay may wujuuhda wax lagu kala arjaxe ee qayd buu ku daray ha ninkan cumada madaxa kufistay istaag istaag a muctamedo af carab aniga af soomaaliya ii sheeganiyo wujuhu tarjiix qaababka wax loo kala xoog badnaysiiyo wejiga la qaadanayo la adeegsanaya waa inuu noqdo wejhun muctabarun muctamed waa inuu noqdo weji tixgelin leh oo culimadu ay wax ku dhisaan maxaa laga saarayaa meesha weju tarjiix xaalkiisu wagash wagash yahay oo aan saxba ahayn ama ama la bushiyey oo aan toosaynin ama qardajeexa kuwaasi ahlucilmigu ka degaya waa fahamtay soo maa wejiga tarjiixa ee laba riwaayo lagu kala lagu kala dooranayo lagu kala xoog badnaysiinaya waa inuu noqdo wajhun muctabarun ama wajhun lahu ictibaarun waictimaad waa inuu noqdo weji ahlulcilmiga agtooda tixgelin ku leh oo ahlulcilmigu ay wax ku kala rajaxaan oo baabka tarjiixa marka la joogo la ictimaado oo la cuskado waadix ma fahantay warkaas anigi ah. kugu ui cilmigu wuxuu leeyahay maxay luqad fan kastaana wuxuu leeyahay musalaxaad musalaxaad maxaynu ku af soomaaliga aynu saarnay muxuu ah eray bixino soo maha a iska ilaali intaad tiraa cilmiban dadka gaadhsiinaya beritoole hala soo fadhiisan yaa ayuhanaasu naasow hadda ma garata sheekow iyo waa aqalulxayda aqalulxaydku yowmaani weeyaan wa agaruha agarkiisuna khamsata cashara yowman weeyaan maxay toocaas mafaraba ay akhrinaysa masaaf soomaali sheekh weynag Ah, walihaada ayuha alikhwa haddaad rabtaan diintan inaa u shaqaysaan haddaad rabtaan diintan inaa ehelkeeda ka mid noqotaan haddaad doonaysaan dadkiinu inay idinku irtifaacan afkaa u dhalateen barta sugaantiisa barta ereybixinadiisa barta waxa weeyaan meeshay taalla ma taqaanaa luuqadii saxda ahayd meeshay taalla ma garanaysaa miiga miiga miyigay ah, taalla Ah, qoladani iska qolada magaalku qolada magaalku waa xaalkooda waa ila meereyso ah, musalaxaad bay iska samaysanayaan waxbay iskaga hadlayaan markaas laakiin luuqadii rasmiga ahayd baadiyahay taalla luuqadii rasmiga ahayd suugaanteennii shucaradeenna iyo gabayaageenna suugaantoodii bay ku jirtaa luuqadii rasmiga ahayd waxay ku jirtaa hadalka soomaaliyeed ee maahmaahaa ah a ee murtida ah ayay ku jirtaa nadmiya nasri maxaynu ku sheegay tixiyo tiraab waa inaad sidaa ugu hayn karto iminka geedaha dee geed walba magac baa la idhaha soomaalida geed walba magac bay u taqaana marka waa inaad waa inaad barato luuqadaada luuqadaada waa inaad barato dadku dad dadka dadku dhegaystaan haddaad eegto ee dadku ay hadalkooda jecel yihiin waa dad luuqadda midhaheedii haya waay muctabar markaa waa sidaas waay su-aal kale idiraabku muxuu noqday sababun lidacfi alxadiis nin laba kelmadood ku kabaa raba ah, haye wuxuu ku tusinayaa xadiiskaa inaan sidii loo baahnaa loo dabdin oo loo xifdin inaan sidii ugu baahnaa loo weelayn xifdigu waa maxay waa weelayn dabdigu waa maxay waa weelayn ah. ziyaadaat hiqaati ma yaziiduhu hiqaatu min aziyaadaati fi lisnaadi aw ilmatni fainaha maqbula ila an yakuna qad khaalafa man huwa awthaqu minhu bian yakuna aladi lam yazid ziyaadata atqan waadbadu aw akharu cadada miman zaadaha aw tuujadu qara'inu tadul clى ana hiqata lam yaxfad الziyaada fatakunu xiinaئidi marduudaة min qabiil الshaad qala alxaafid bnu xajar raximah اllah fi nushat الnadr wاlmanqul can aئmaة اlxadiiث اlmutaqadimiin kacabdالرaxman bn mahdi wayaxya اlqaطaan وaxmed bn xambal wayaxya bn maciin wcali bn madini wcaliy bn اlmadini wاlbukhaarي وabi zurcata وabi xaatimi wالnasaئي wdaara qudniyi wagayrihim ictibaaru tarjiixi fima yataxalaqu biziyaadati wagayriha walaa yucrafu can axadi minhum iطlaaqu qabuuli ziyaada halkan sheekhu wuxuu ka sheegayaa baab abwaabta cilmulxadiid ka mid ah oo min adaki labwaab ah ayuu rabaa inuu si yar kuugu tilmaamo abwaabta ugu adag ugu qarsoonida badan ugu hadalka badan baab ah abwaabtiisii ayuu doonayaa oo halkan gala ayuu doonayaa inuu war kooban kaa siiyo wuxuu rabaa inuu kuu sheego khulaasatlkhulaasa hadal la shiilay la shiilay oo dhinac walba laga maray oo la tafatiray intiisii gobad ahayd warka intii dhayd ahayd inuu kuu sheegu doonaya deedna intaasuu kugu koobay soomaalida waxay dhahdeen markay hadal soo wadaan warka murtidiisu waxay tahy intan ka qabsa wey hadalkaasoo dhan isu soo minguuriyo intan ka qabsa wey ma garat ha baabka waxaa la dhaha ziyaadat hiqa ama ziyaadaat hiqaat xadiiska rag hiqaadi wada wariyaan ee ay caalim min culamaai lxadiid ka wada qaataan xadiidkaasi mark ay wariyeen aimo hiqaada oo cilmi iyo lagu ogyahay cadaalad iyo dabdi iyo itqaan walow maraatib kala duduwanba dabdigood iyo itqaankooda ha ahaadee xadiiskay rag noocaasi wariyeen haddii raggii wada wariyey qaybina ziyaado ku darta qaybina ziyaadadii ka reebto ziyaadadaa maxaa laga yeelaya arwarka ma fahamti ah. niman fiqaada markii lagu yihi fiqaad baa xadiiskaa warisay yaa meesha ka baxay xadiiskaa ay wariyeen ducafa wariyeen weliba isku khilaafeen kaasi dee xaalkiisu waa hadduu sii go-ay soo ma maxaan kugu uri nin baa mayd aa niman baa mayd qaaday dabadeedna way la yaaceen hadhowi maydkii ka dhacay mid ka mid a ah dib u eegay wuui hebel hadduu sii go-ay buui markii hore mayd bahay wuu sii go-ay buui marka xadiiskii daciifka ahaa ee raawi dafdigiisa iyo cadaaladiisa la la duray uu warinayey iyagoo cidda cadaaladooda iyo dabdigooda la duray maraatib yihiin sidaynu soo marnay xadiiskaasi haddii khilaaf galana kaba sii daran waadix sooma ma halkaa dhigisa xadiid hiqaadii warisay ayay fiqaadii isku khilaaftay waxay isku khilaafeen ziyaado sheegideed iyo sheegid la-aanteed ayay isku khilaafeen waxaa meesha ka baxay oo kale xadiis ay laba kooxood wariyeen oo kooxina fiqaad tahay kooxina ducafo tahay oo cidda ishaysatee siyaadada sheegideeda iyo sheegid la-aanteeda isku haysata kooxina ay tahay ducafo kooxina ay tahay fiqaad kaana yaa la qaadanaya fiqaaddaa la qaadanaya iyana warkaasina meshuu ka baxay maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay xadiis ragga wariyey oo dhami ay fiqaad yihiin laakiin ay isku haystaan qayb xadiiska ka mida ziyaado ka kamida sheegideeda iyo sheegidlaanta kooxina way ka tagtay kooxina way sheegtay maxaa la dhataa ziyaadatu aiqa sheekhuna uu jamciyo ziyaadaat iqaat un buuri ruwaadda hiqaada ee cadaaladooda iyo dabdigooda iyo xifdigoodaba uu toosan yahay wixii ay wariyeen ee ziyaadaada isku khilaafeen maa yaziiduhu iqatu waxay iqaatu ziyaadiyaan oo min aziyaadaati iminka de markaan leeyahay maa yaziiduhu iqaatu min aziyaadaati iqada waa isla garanayna mota marka waa iska wadaya iqadii waa isla garanayna muxuu yihi ibnu maalik ibnu maalik wuxuu yihi raximah shay faacilka haddii la yaqaano la xadfi karaa yui soo ma ya saasa ah, mise mama banaano in la xadfa marka qaarkood banaa inta la xadfo leesh isla garasho la garanay a <laughs> ano yaro caruura baa waxaan fadhiistay meel alfiyatu malik lagu dhigayo markaasaa sheekhu wuxuu leeyahay halkaana halkaana ninkii aynoogaay baan ka xad ayaa ka xadfan isla garanee buu leeyay mogta isla garaneeda waxaan u wax kitaabka ku yaalla ka soco maa yaziiduhu hiqaatu min ziyaadaatiha fi lisnaadi ay ku siyaadiyaan aw ilmatni matniga ay ku siyaadiyaan fa inahaa ziyaadaadkaas maqbuulatun waa mid la aqbalayo ilaa an yakuuna inuu noqdo mooyaane qad khaalafa mid khilaafay raawiga ziyaadada wariyey man huwa awthaqu minhu cid isaga ka xifdi badan ka dabdi badan ka cadaalad badan bian yakuuna waaba inuu noqdo alladii oo sidee taasi u dhacaysa bian yakuuna waa inuu noqdo alladii raawigii lam yazidi ziyaadata ziyaadada aan ziyaadinin ee ziyaadada aan sheegin adqanu mid ka xifdi badan oo wa adbadu ka weelayn badan ninka sheegay ay min aladii dakarahu ninka aan ziyaadada sheegin iyo ninka sheegay labadoodii marka la ysbarbar dhigo waxa xifdigiisii iyo dabdigiisii uu batay oo xagga idqaanka ku waxa weeyaan ku sarreeya ninka aan sheegin xaaladda noocaasa ziyaadadii lama aqbal ku leeyahay aw akaru cadadeen ama cidda aan sheegin baa tiro badan miman zaadahaa cidda ziyaadisay buu ka tiro badan yahay aw ama tuujadu waxaa la helay qaraa'inu astaamo oo tadullu ku tusinays qaraain waa astaamo calaamado ya qaraa'inu waa astaamo ama calaamado oo tadullu ku tusinaysa calaa ana iqata ninka iqadaahi ee ziyaadada ninkan iqadaahi lam yaxfadi ziyaadata ziyaadada inaanu xifdinba fatakunu ziyaadadaasi waxay noqonaysaa xiinaidin wakhtigaas marduudatan mid lagu radiyo oo la celiyay noqonaysa maxay noqonaysaa min qabiili shaadi bay ka mid noqonaysaa shaadka aan soo wado bay nuuciisa ka mid noqonaysa halkan war guud buu kuu sheegay warkana wuu ka daba iman doonaa warkana ka daba iman wuxuu kuu sheegay war guud oo kutubulmustalax laga soo shiilay aqwaashii ahlulcilmiga laga soo ururiyey laakiin warkan war ka qawisan ayuu ka daba keeni doonaayo xaafid ibnu xajar leey oo baabka ku saabsan aynu hadalka isla fahanay waynu u noqon doonaa khulaasade eh wuxuu ku yihi ziyaadaadka ay ziyaadiyaan iqaadu ama asaniidda ha ku daraan waxyaaba ay ziyaadiyaan ruwaada sifadaa lihi ee xadiiskoodii maqbuulka uu yahay ama sanad ha ama matni ha haatee fi ljumla waa maqbuula waa hadal guud hase yeeshee eh. xaalaadka qaarkood baan ziyaadada la aqbalin oo waa goorma xaalaadkaan ziyaadada la aqbalin wax weeyaan marka labadii nina nina ziyaadiye nina aanu ziyaadin ee dhammaantood xadiiskoodu maqbuulka ahaa marka inta labadoodii la ysbarbar dhigo raggii rag ahaa waxa weeyaan la miisaamo miisaanulcadli la saaro ee nimankii waxaan mutakhasisiinta ku ahaa ee raggan xifdigooda garanayay ee raggani cidday wax ka wariyaan garanayay ee raggani hebel axaadiistu ku khaldamo iyo kuwaanu ku khaldamin garanayay ee garanaya hebel ninka la idhaahda culimadiisa kuweebuu axaadiistoodi iyo warkooda ku fiican yahay kuweebuu kuwabaanu warkooda si fiican u dabdin ee garanayay hebel iyo habeel hadday isqabtaan labada nin oo iskullodka mashaayikh wax ka wada qaatay labada nin labada nin koodee baa mulaasamo badnaa ko oo sheekhiisa in badan waxa weeyaan la joogay oo jilbaa xidhay labada nin kee mulaasamo badnaa labada nin keebaa da-weynaa labada nin keebaa soo horreeyey labada nin keebaa keebaa waxa weeyaan sheekhu intuu da-da yaraa ee uu dhallinyarta ahaa ee sheekha lafdigiisa xifdigiisu is ee aanu aan aan takayur ku dhicin ee aan da taasiirinin labada nin keebaa sheekha la joogay aruurka ma fahamti sheekh ah, walihaada yaxya ibnu maciin abu nucaym fadl ibnu dukayn markuu imtixaamayo muxuu doonayaa sheekhaygu m wuxuu doonayaa inuu idhaahdo ama waxa uu ka duulayay sheekhaygu waxaan ku ogaa maalm maalintan anuu la joogay ninaan cidina ninaan la tagin ninaan baylah laga helin nin wixiisu warkiisu toosan yahay nin axaadiisu sida aniga ugu xisaabsan tahay ayaan ku ogahay bal sheekhii in badan baan ka maqnaa dayna waa ku korodhaye ya ninkii geeridaysa dayn weyde bal sheekh hadda xifdigiisi inuu washuwa sheero galay kaale maanta shek baan soo imtixaanana dada tii ka raacday waadiga oga soomaad gara ya tii ka raacday waadiga oga marka yaa yaa gartan qaadaya gartan nin kasta ma qaadi karo anigu aqoonyahan baan ahayo oxford baan ka soo baxayo waxa weyaan jaamacadaha yurub baan wax ka dhigi jirayo maraykan iyo yurubba way iga yaabeeno kaasi halkan kama socoto ciyaartaasi halkan lagama dheebo rag kalea maydaankan iskale nin kale niman kale oo cilmi aanad adigu haynin hayaa maydaankan leh haddaad brofesor tahay iyo haddaad ma garanaysaa hadalkaagi iyo tororagtaadii laga yaabay halkan laa maxala laka min alcraabi ah. niman baa loo daba fadhiisanaya warka noocaas ilaahan idinku dhaariyey nimanka gaadhay inay yidhaahdaan hebel maalintu maalintuu majaalisulcilmi soo fadhiistay da'diisu intaasay ahayd hebel hebel shan jeer buu la kulmay maalinta hameelheblaayuu kula kulmay intaasuu la joogay maalintaana hameelheblaayuu kula kulmay intaasuu la joogay maalintaana hameelheblaayuu kula kulmay intaasuu la joogay ya wallaahi dadka qaarkood haddii lagu idhaahdo isbuucii tegay bal quraac dhacdiisaani isu wada sheeg wallahi ma sheegi karayo iska daa wax kale marka nimankaasaa loo daba fadhiisanaya labada nin kale ruwaadda kale arjaxooda raggaa mutakhasisiintaa ee baabkan fardafuulka ka ah ya nimankaasaa loo daba fadhiisanaya abu xaatim iyo abu zurcay daraaqudni iyo bukhaari iyo muslim iyo rag dee ilaahay diintiisan uu diray alla uu ku ciseeyaa loo daba fadhiisanaya ah, markaa ninka maydaanka galay isagoon ragga ka mid ahayn horta aduu yaad ahayd baa laodhanay ah, aduu horta yaad ahayd mananta ah, xataa yakuuna laka cindu ilaa yatr anu waxaan arkaa waminad ah. marka haddii uu caddaato raawigii ziyaadada aan sheegin inuu xifdi badan yihi iyo inuu dabdi badan yihi ha ama ruwaadda sheegay ayaa ruwaadda aan sheegin baa ka badan ruwaadda sheegay ama ruwaada sheegay ayaa ka mulaasamo badan ruwaada aan sheegin ama ruwaadda maaragtay aan ziyaadada sheegin xifdigooda mararka qaar ba sheekha xadiiska ay ka warinayaan axaadiis kaley ka wariyeen wariyeenbaa akhtaa lagu soo qabta raggan ay khilaafeenna sheekhan axaadiistiisa wax akhtaa laguma hayo aragta fa hadi kulaha qaraa tadulu cala ana iqata lam yaxsib haddaba culimada qaar baa yidhi ziyaadatu iqa maqbuula mulaqan ziyaadatu iqa maqbuula oo saa ilaqay culimada qaarkoodna waxay dhaheen ziyaadatu hiqaat marduuda mutlaqan warku laakiin sax wuxuu ku yahay hadalka hadalka uu soo wado xaafid ibn xajar qaala xaafid ibn xajar raximah llah fi nusati nadari wuxuu ku yihi wlmanquulu sida laga soo guuliyey can aimati alxadiidi almutaqadimiina a'imadii xadiiska ee mudantii mudantii iyo haldoorkii iyo hogaankii xadiiska sida laga soo naqliyey kuwaasoo almutaqadimiina ee horeeyey raggii rag ahaa ee horeeyey cilmigan ku sheegana nimankii cilmigan ka feero buuxsaday nimankii cilmigan iyaga loo daba fadhiyey sida laga soo guuriyey waxa weeye nimankiibuu qaar kuu sheegayaa wuxuu ku yidhi ka cabdiraxmaan ibni mahdi weeyaan wayay aaan yay bn saciid aaan iyo amed ibnu ambal axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybani wayay ibnu maciin wuxuu yidhi caalim culimada sunada ka midi ida raayta rajula yuxibu axmada faclam anahu saaxibu sunna faclam anahu saaxibu sunna waida raayta rajula yuibu amedyubqidu axmed bnu xambal faclam anahu mubtadic faclam eesh anahu mubtadic waida raayta albaqdaadiya yubqidu yaxya bnu maciin faclam anahu kadaab haddaad aragta mid reer baqdaad oo yaxya bnu maciin marka la sheego isku didaya oo yaxyo nacab oo jirka isgelinaya faclam anahu kadaab beenaalayaashu shaqada ka qabtuu kamid yaha la socobu nimankii uu naqaska ku dhajiyey ee mar allaala markay meelaha ka arkaan ninba meel ka bixi jiray kuwii buu kamid yaha la socbu kule wuxuu yidhi waa axmed ibnu xambal wayx ibnu maciin waa cali ibnu madiini weeye iyo buhaari cali ibn madiini waa sheikh lbukhaari waa imaam min aimati lcilal raggani raggani waa ragg waa nimankii waa nimanka cilalka axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo iyo meelaha rag ka maageen meelaha raggu ka maagaan ragga iyaga iyaga looga hadho wey ma fahanti hay wuxuu yidhi a'imat lmutaqadimiin waxaa laga soo naqliyey waa sida cabdiraxmaan ibn mahdiy iyo yaxya alqataan iyo axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin iyo cali bn madini iyo wbukhaari calmadini waa shaykh lbukhaari la soco waa hagaag waana saaibu waana saaxibu yaxya ibnu maciin waa axmed ibnu xambal weeye waa abi zurcata iyo abi xaatimin ku dar iyo nasaaiba weeyaan sida nasaai oo kale nasaai ha annasaai waa axmed ibn huaib amed ibn cabdiramaan ibn mxu abu cabdiraxmaan axmed ibn shucayb saas haba soo annasaai wa saaxibu sunan sheikh nisaai maahe sheekha magacaa ka kharibi may fahantaad dumarka hau nisbayna sheekha waaya iyo wanasaa-i iyo wadaaraqudniy imaamkii daaraqudni la odhan jiray weeyaan sidoodoo kale raggaas iyo wakayrihim qaar kuwaa lamidaba weeyaane sida raajixa iyaga laga soo naqliyo waxa weeye ictibaaru tarjiixi waa in la tixgeliyo kala rajaxaadda in la tixgeliyo weeye fii ma yatacallaqu biziyaadati waayriha ziyaadada iyo keyrkeedba wixii ku tacalluqa ma la aqbalayaa ziyaadada mise lama aqbalayo in tarjiix la tixgeliyo weeye walaa yucrafu la garin maayo can axadin oo minhum iyaga ka mida ilaaqu qabuli ziyaadati in la aqbalo ziyaadada inay iska sii ilaaqaan oo idhaaheen ziyaadatu iqa waa siqo kasta ziyaadadu ziyaadeeya waa maqbuul warkaa aimadii aimatu shaaniga ahayd warkaa may ilaaqin sida dadka qaarkood u ilaaqeen aragtaad nimankii hadalkoodu tixgelinta lahaa fursaanu hada almaydaan ahaa alraasikuuna fi hada alcilmi ahaa nimankii cilmigan sayaarifada ka ahaa sariiflayaasha ma fahamti ee isku darsaday khibrada iyo duul mumaarasa karat lxifdi iyo sicatu lxifdi iyo lmudakara iyo nimankii isku darsaday diqat naqdi iyo fiiro badnaanta iyo quwatu daakira nimankii nebi maxamed xadiiskiisa gaadhka ka ahaa raggii rag ahaa ma ma laga hayo inay sida lagama hayo inay ilaaqeen ziyaado kasta in la aqbalayo ee sida saxdee waa maxay ziyaadada waa ziyaado kastoo xadiis gasha waa la diraasaynayaa axaadiiska duruqdiisii baa la jamcinayaa hoos baa loo eegayaa raggii tafatiri jiraa loo geynayaa mashkaxa iyo miisaanka la saarayaa waxaanay ku xidhnaanaysaa kolba xaggii kifadu u dhacdo oo haddii ziyaadadaasi kuwa ruwaadda sheegay qaraa-intu ay xoojiso in kuwa sheegay ay xifdi bataan oo asbaabtii tarjiix iyaga raacdana ziyaadada waa la aqbalaya hadday asbaabu tarjiix raacdo qolada aan sheeginna kuwaasaa la raacaya marka mar walba waxaa la ictibaarinayaa in ziyaadadii la diraaseeyo oo aan la odhan waynu iska wada aqbalaynaa ziyaadatu iqa oo dhan ama waynu wada radinaynaa ziyadatu iqa oo dhan waadix meesha ama waynu wada radinaynaa ziyaadatu iqa oo dhan waxay ka dhigan tuna war haddii la sheego magaalada hadda war lagu faafiyo warkaasi markaad runimadiisa doonto inaad gaadho yaa adeegaysaa goortuu warku soo baxay meesha uu ka soo baxay ililaduhu soo maray cidda soo kala naqlisay ninka hoos asalkee masderkee sheegay soo maaha ya intaas adeegaysaa deedna waad ku bininaysa waxaa ka soo baxaya dee ama ama ama inuu wax la aqbali kara noqdo ama inuu noqdo waxaan la aqbali karayn soo ma idan sheekh wuxuu ku leeyahay imaam eh, ibnu xajar waana rajulu min fursaani hada lmaydaan wuxuu ku leeyahay sida saxdee waxa weye ictibaaru tarjiix in ziyaadatu iqa aan la ilaaqin waa maqbuula aana la ilaaqin waa marduuda ee la eego mar kasta tarjiixa la eego qaraaintu meeshay xoog badnaysiisa la eego waadix soo ictibaaru tarjiix waa maxay qaraainta la tixgelinaya ararkaas macadii miaalka qabsa marka miaal adag buu keeni doonaa sheekhu miaal amilada ka mid a ayuu keeni doonaa nooca shaadkaa ah ayay ku iman doontaa nooca shaadka ah ayay ku iman doontaa ziyaadatu hiqaat waa baab waasica saynu sheegnay insha allahuna iyadoo intan ka waasicsan meelo kale nugu tegi doonaa waa hagaag ashaadu shaadkii u kaalay shaadku waa nooc ka mid a eeg ziyaadatu hiqa maxaa halkan loogu sheegay ziyaadadu markaas las qolana ziyaadisay qolana ziyaadin weynay wada hiqaadna la noqday meesha waxaa ka soo baxay in qolana wax xifdiday qolana xifdigoodu in ikhtilaafun fi lxifdi uu jiro soo ma dabadeedna xaggee baa kafadu raacay ma ninka sheegay baa saxan ma ninkaan sheegnayn baa saxan jawaabtii maxay noqotay in la diraaseeyo oo aan la odhan ama waa wada maqbuula ziyaadaadoo dhami ama waa wada marduuda ziyaadadoo dhami ee laha ziyaadada aqbalideeda iyo celinteeda waxaa loo eegayaa qaraa inuu tarjiici sax soo ma shaadku waa nooc isna hoos meelahan hoosgeli kara oo ay jihooyin isugu iman karaan ziyaadatu iq qaala imaam ibnu sala raximah llah fii culuumi lxadiidi wuxuu ku yihi imaam ibnu sala waxaan kugu yidhi waa caalim fii hada albaab calam ku ah calam waa bukhaari bukhaari halkuu mutuunta ugu jiro ya ayuu isna ugu jiraa maxay culum lxadiid sooma kitaabkiisuna sidaa saxiixulbukhaari buu ugu sheegan yahay cilmigan baabka uu cumdo ugu yahay baabka muxuu ku yahay cumdu lafdhabar buu ku yahay baabka qaala imaam ibnu sala raximah llah fi culuumi lxadiid wuxuu yihi ruwiinaa waxaana can yunis bni cabdilacla waxaanu ka warinay qaala wuxu uhi qaala shaaficiyu qaala wuxuu yunis bnu cabdilacla waa arday ka mid a ah ardaydii imaam shaafici waa nin ka mid a ah ragga madhabka aadka ugu shaqeeyey waa caalimun waxa weeyaan nafaca allahu bihi lcibaada waa caalim ilaahay buldaantii muslimiinta iyo ummadii muslimkaba ilahay ku anfacay oo caalimka weyne jaliilka cilmiga ka reebay yunus bn cabdillah al wuuu yii qaala wuxuu yihi qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yihi maxamed ibnu idriis shaafici waa inaad aimada magacantooda hayso qaala shaaficiyu sheekhu shaafici magacii adii lugdhaa ka hor shaafici waa nin alubeyda iska jir shaafici nin sahla maaha sheekhow shaafici waa nin haashimiya waa nin alubeyda waa nin muslimnimada waxa u dheer inuu min aali beyti rasuulilaahi sal allahu alay waslam ka mid yahay waxa u dheer inuu caalim min culamaai lmuslimiin yahay waxa u dheer inuu yahay imaamun miman yuqtadaa bihi ya ayaa u dheer waxa u dheer inuu yahay rajulu mutabaxirun fi lcilmi abu xaniifa magacii nucmaan annucmaan bnu haabit soo ma waa hagaag amedna haddaan sheegay amed ibnu ambal baa caan ku yahay waana min baabi nisbat rajuli ilaa man ilaa jadihi waa axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybani abu cabdilah alimaam imaam maaligna magacii maalik ibnu anas ibnu malik alabaxi hay imaamu esh imaamu daar ilhijra haye ulaaika aabaa'i fajinii bimilihim idaa jamacatna ya jariir maxaafilu meelaan halkan ku dul wareegi qaala shaaficiyu shaaficiyu radia allahu canhu laysa shaadu laysa shaadu shaadku maaha shaadka oo min alxadiisi xadiiska kiisa shaadkaay maaha an yarwiya inuu wariyo aiqatu ninka iqadaa inuu wariyo raawi iqa ahi inuu wariyo maa laa yarwi hayruhu waxaanu hayrkii warin hadalkan aada u dhuux haddaad hadalkan dhuuxi weydo oo aad hadalkan iyo cibaaradaa fahmi weydo way iskaga kaa qasmaysaa sheekow shaadku maaha xadiiska kiisa shaadka ay maaha in nin raawiya oo xagga diyaanada iyo ammaanada cadliya oo xagga xifdiga iyo dabdiga mutqinihi inuu wariyo wax aan lala warin waxaan cidiba la warin inuu kelidii wariyo shaadnimo maaha hadalkaa ma fahamte xadiis inuu kelidii la gooni noqdo nin iqa inuu xadiis kelidii la gooni noqdo oo aan cidiba xadiiska la warin uu isagu la tafarudo shaadnimo maaha oo shaadnimadu waa maxay shaadnimadu waxa weeyaan xadiis la wada wariyey oo arday badani wada qaanatay in nin raggii kamida oo raggii wargaleenka ahaa ka midihi uu u wariyo si khilaafsan siday walaaladii waxu wariyeen afsomaalaan ku hadlaya soo ma maynu ingiriisaynaa ya shaadnimadu waxa weeyaan inuu nin raawi ah oo wargaleena maxaa ka baxay nin raawi aan wargaleen ahayn inuu nin raawi oo wargaleena oo xadiiskiisu muctabar yaho maqbuul yahay oo ama uu xasan yahay ama uu saxiix yahay nin noocaasi inuu xadiis wariyo xadiiskana lala wariyey oo rag badan iyo isagu wada qaateen oo la wariyeen oo aanu kelidii la la tafarudin dabadeedna xadiiskii uu u wariyo walaaladii la wariyeena la qaateen uu u wariyo si khilaafsan siday u wariyeen shaadnimadu waa sidaas aan soo dhaweeyo ardaydiina halkan fadhida ayaa sheekh cabdalla barbaraawi xafidahullah waxa ay wasadadahu ilaahay cumrigiisa iyo camalkiisaba ha barakeeyo cabdiraxmaan ayaa waxa uu waxa uu halkan ka sheegay mas'ala maalan min masaa'il ictiqaad hadhowbaa ardaydiinani masaladii sidii sheekhu uwarisay u wariyey iyo quyuud uu ku xidhay iyadoo wadato sheegteen nin idinka idin ka mid a quyuuddii sheekhu uu sheega saddexdayd xabad ku darsaday markaas wuxuu yihi tanna way ku jirtay ah. hadhow waa la soo qabta waxa la yihi sheekhow ardaydii xadiiskan kula warisee warkan kula sheegtay qeydkan afraad ma sheegin haadaa min kiisika adaa sheekh ku daray ah, markaase hadha waxaa la raadinayaa cid la warisayni jirto marka la waayo cid la warisaynana jirin baa isaga lasoo loo soo noqonaya ninkii sheego saa la mashkixinaya isagaa miisaanka la saaraya sheekh marka miisaanka la saaro wuxuu noqonayaa war ninkani waa nin warkii wargaleena buu ahaayo dee ninka wargaleenkane marmar waa gefi karaaye nin raganimo badani marmar way ka bayri kartaa nin jawaadoo fardafuurina mar wuu kufi karaa dabadeedna waxaa la odhanayaa ninkani masaladan wuu ku kufay fulaan halkan wuu ku khaacay walow wargaleen baa ahaade ninkaas riwaayadu ninkaas wariyashaadleeda ah, intuu shaafici sheegaya inta qaala shaaficiyu raximah llah u fiirso wallaahi waxaan ka yaaba selafka kalaamkoodu waa waa wa waa kalaam kooban oo kama kacda ah waa hadal kooban sadar laba sadar saddex sadar ma fahamt laakiin waa kama dhibicdu sheekhow aayaadkii tafsiirka ugu dambeeye aan eegay waxaa ka mid ahay qowluhu tacaala wajacalanii mubaarakan esh aynamaa kuntum markaasay se saddex ninoo salafkii kamidi mubaarakan bay fasirayaan waxay ku fasireen maad garanaysaa mucalima lilkhayri nafaacan waa mise kelmadood waa saddex laakiin waa saddex markaas iraa tafsiir waa saddex kelmadood oo kelmad walba saata kelmad walba qiimo gaara leh markaase qaar salafii kamid waxay ku fasireen aamiran bilmacruufi naahiyan can ilmunkari wajacalanii mubaarakan aynama kuntu markaasuu caalim culimada ka mid intuu u yimi ayuu wuxuu warkoodiisusoo minguuriyeyo uu isu ururiyo wuxuu yidhi daaciyan ila alkhayri naafican lilkhalqi mucalliman lilkhayri ya salaam haddama garto hadhsll dadka qaarkood haye selafku waa kuwaase tarorogtaada bal adigu maal ku gaar ah. hmm. layse shaadu shaadku maaha laysa maaha ashaadu shaadkii oo min alxadiii ka midihi an yarwiya iqatu inuu wariyo inuu ninkii wargaleegkahaa raawiga ahaa wariyo maala alcaadilu fii diyaanatihi adaabidu fii xifdihi ama fii riwaayatihi adaabidu liriwaayatihi inuu wariyo maaha inuu weriyo maaha maala yarwi hayru waxaan cidiba la warin maaha oo maalan hadduu raawi yahay wargaleen oo uu xadiis la tafarudo qad yakunu صaxiixa soo ma bal qad yakunu min aclى maraatib صxa oo maxaa miaala inama acmaalu bniyaat oo maxaa miaala kalimataani kalimataani xabiibataani haqiilataani subxaan اllahi bxamdi subxaan اllahi اlcaiim labadaa xadiis ee midna bukhaari kitaabka ku bilaabay midna ku khatimay labaduba waa hariib labadaba waa xufaad baa la tafaruday lama odhanin hayaay ka kacaay laguma qabsan leesh dee xufaad baa warisay cid khilaaftayba lama hayo laakiin shaadku waa maxay wainama shaadu shaadku waxa weeyaan an yarwiya inuu weriyo aiqatu ninkii wargaleenkaa ah inuu weriyo xadiian xadiisu weriyo xadiiska oo yukhaalifu khilaafaya maa rawaahu nnaasu waxay kuwii wax la wariyey ee wargaleennada ahaa weriyeen xadiis khilaafsan ayuu warinaya xadiis isagiiyo dad kale wada wariyeen ayuu dadku siday u wariyeen si aanan isugu sheegaya waadix sooma qultu waxaan idhi buu yihi mualifku xafidahu allahu wasadadnaa wayaahu wanafaca bihi wabina lislaam qultu waxaan idhi buu ihi waadbadu fi lcibaarati cibaarada waxa cibaarada ku wanaagsan waadbadu waxa ku koobid og filcibaarati weedhan sidaa u koobidda ogi waxa weeye an yuqaala in la yidhaayo mukhaalafatu lmaqbuuli ninkii xadiiskiisu war la aqbalayay inuu khilaafo weeye liman huwa wlaa minhu cid ka mudan sheed waxaa la yidhahdaa ninkii xadiiskiisa la aqbalayay ee wargaleenka ahaa ee xadiiskiisu ama saxiixa ahaa ama xasanka ahaa ninkaasi inuu khilaafo cid ka awlaysan muxuu sheekhu diidayaa inaad u malayso inuu shaafici u jeedo xadiiska shaadkaahi waa xadiiska nin fiqaa u wariyo oo mukhaalafo kula yimaado oo keyrkii ku khilaafa ciddii la warisa hase yeeshee xadiiska ninka saduuqahi wariyo ee xadiiskiisu xasanka yahay isaga shaad lama idhaaho iqadabu wuxuu ka baqay inaad u fahanto qayd aiqa in ninkii iqan lagu qayday kii saduuq ahaa la saarayo inaad ka baqdo inaad u fahanto ka baqay oo aad markaa u leedahay ninkii xadiiskiisu xasanka ahaa ee saduuqa ahaa ninkaasi isaga mukhaalafadiisa shaad lama idha may may halkan waxaa la doonayaa aiqa macnaha khaaskaa loogama jeeda waxaa looga jeedaa nin wargaleena sidaa ogeed cibaaradu sidaa ay ku saxnimo badan waa maxay shaad in la idhaha mukhaalafat lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu cid saa ka mudan ayuu ninkii wargaleenka ahaa ee xadiiskiisa la aqbalayay xadiiskiisu xujada ahaa xadiiskiisu tixgelinta lahaa ayaa wuxuu khilaafay cid xadiiskii isaga la warisay oo ka mudan ima xagga xifdigay ka mudan yihin ima xifdiga dabdigay ka mudan yihiin iyo idqaanka iyo axaadiista sugideeda ayay uga mudan yihiin ima waxay uga mudan yihiin ima waxay uga mudan yihiin xagga tirada ima waxay uga mudan yihiin xagga tirada iyo cadadka ima waxay kaga mudan yihiin xagga qadarka iyo jalaalada iyo imaamada ay cilmiga ku sheegan yihiin oo imaamu shaafici iyo hadday iskhilaafaan laba ninoo imaamu shaafici aan ku gaadhin xagga jalaalada iyo iyo iyo aqoonta iyo waxa weeyaan inuu yahay nin cilmiga hoggaan ku ah ha dee waxaa laga yaabaa imaam maalik kelidii inuu dhigmo <laughs> kelidii inuu dhigmo dee waxa weeyaan inuu u dhigmo kuma nin kuma kun nin inuu ceshadaa laga yaaba imaam maalik sheekhow walihaada waxaa jira a'imat lxadiid rag aan rag aan dad fara badan oo tira ahi loodinaynin ayaa jira cumar khadaab waxaa laga sheegay ma khaalid buu ahaa mise abi cubayda waxaa laga sheegay radi allahu tacala canhu oo taarikhda ku jirta waana laga yaaba inu sacad bin waqaas haya hadda bidabdi ma hubo nin umaradii muslimiinta ka mid oo dagaal kaga jira meel fog oo madiine ka fog oo ruum iyo furus midkood la dagaalamaya ayaa warqad soo diray ka socota amiir hebel ka socota amiir hebel oo ciidanka muslimiinta halkaa jooga hogaaminaya ku socota waxa weyaan amiirkii muminiinta cunar haddaad salaan kadib walaal maalme kadib waxaanu isgelaynaa oo ismudanaynaa ciidan naga tiro badan xagga cadadka markay noqoto ma garata ya iyo hubka iyo saanadda si kasta nooga badan ah, laakiin aan noo dhigmin xagga iimaanka iyo alla kacabsiga iyo iyo waxa weeyaan diinta aan noo dhigmin waxaan kaa codsanaynaa inaad nala soo gaadho madad iyo iyo iyo gurmad markuu ugu yariyey saddex kunoo nina imisaan ku guud saddex kunoo nina cumar bay warqadii u tagtay wuu akhriyey raggii ragacaye magaalada joogay buu u yeedhay nimankii magaalada ka warhayay ayuu u yeedhay waryaala waryaa jooga markaasaa waxaa la sheegay raggii waxaa la sheegay rag saddexa ayaa la sheegay qacqaa ibnu caamir miqdaad eh, ibnu macdi rag aduu ayaa la sheegay niman niman waxaa la sheegay qadhaadh ma garata oo rag markay is helaan aan aan lagu aan lagu maaragtay lagu meesha la dhiga lagu hungoobin saddex nin buu ka xushay nimankii aariyaa warka dhegeyso saddex nin ka timi cumar khadaab ku socota walaalka hebel hebben ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idiin gargaaro weligayaana annagiyo muslimi annagiyo gaalo cuddo iyo cadad isugumaanu dhigmin maxaan kugu idhi cuddo iyo cadad isugumaanu dhigmin waxaan soo diray saddex nin oo nin walba kunu dhigmo wasalaamu calaykum ya salaam ya salaam diintani rag baan ahay sheekh diintani rag baan ahayd ninkoodu kuna dhigmo waata khaalid laga sheegay la sawtu qacqaacin fi ljeishi qacqaa ibnu caamir ya codkiisa codkiisa markuu dagaalka gelayo waxaa la yidhi nin sida libaaxa u reemuha sawtkiisa ayaa boqol kun oo ninka daran buuri may fahamtay sheekh raggaasi maalintay jireen ay islaamnimada rag ahaayeen waad garanaysaa meeshay tagtay islaamnimo iyo siday noo cisownay laakiin maanta yaa islaam halkan dhigay inaga iyo qaar inaga mida inala mida muslimka maanta jooga iyaga halkan isdhigay diintay kuwaasi ku cisoobeen way taallaa lam tuayar walam tubadel walam tuxaraf ah, laakiin dadkaan dadkii ahayn walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclow ii dhamaystira aayadda walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclow in kuntum muminiin inta maxaa laydinku yidhi shardiya in kuntum muminiin haddaa idinku muminiin tihiin oo toosan tihiin oo ilaahay diintiisii ku toosan tihiin ha markay noqoto xukun markay noqoto dhaqan markay noqoto akhlaaq markay noqoto caqiido markay noqoto tawxiid markay noqoto sunne markay noqoto waxa weeyaan dhaqan haddaa idinku muminiin dhaba tihiin ilaahay wuxuu yihi walaa tahinuu walaa taxsanuu hana murugoonina hana tiiraanyoonina jabi maysaan bu ilahay in kuntum muminiin ah. halkaasaynu tagna iyo martabadaasoo la gaadho mooyaane nasrigan raadinayna heli mayno ah. nasrigan raadinayna heli mayno muslimka maanta jooga imisaa ilahay cidaan ahayn caabudaysa imisaa taariku salaa aan salaada tukanin imisaan sakadii bixinayn imisaan soomin imisaa dumar muslimaadaho qaawan oo waxa weyaan quruxdoodii iyo iyo cawraadkoodiiba banaanka dhigay imisaa muslim muslim dilaya imisaa muslim muslim mu'aamaradaynaya imisaa birta iska casashay imisaa khiyaamo ku dhaqmay imisaa waxa weeyaan darjiiray xaggeynu joogna sheekh mm. waaya saddex kunoo nin baan saddex ninoo saddex kunoo ninu dhigmaan kuu soo diray laba nin oo raggaa ka mid a ayuu cumar khadaab diray markaasuu yii waxaan rabaa berri berri maanta bax waxaan rabaa meel heblaayo waa meel intee jirta inaad berri subaxa joogtaan ah, sheekhow diyaarad ma wato miig maaragtay b fifty ma wato samad garan laakiin wuxuu wataa waxaba ka fiican wuxuu wataa faras si fiican loo layliyey nagu hadleebaan yaa amiir almuminiin ciidanka muslimkeed noo diraysaa intaanay dagaalkaa gelin inaanu gaadhno waa ballan ah, labada nin nin kamida baa wuxuu yahay khabiirun bilardi dhulka iyo wadooyinka khabiir buu ku yahy kabiir ah, kabiir buu ku yahy hebelow hebelow anaad igu daba faylaysa meel hebeleeyanu u socona wa garata magaaladay ka baxeen salaadoodii bay jamcisteen ma fahamti ya waxay cunayeen bay cuneen labadii farasay wateen bay saqbar u baxeen ma garata ciidankii la yidhi gaada salaada subax kadib oo tahajudkoodii iska tukanaya bay halkaa kaga soo baxeen hal mar takbiirtu isu yaadha nimankii gaalaha waxay is yidhaahdeen wallaahi bilaahi nimankii caama sakbarkayda cunayn xabadiba meel bay ka dhaca ah, subax bay la sugi maayo ah, iga dahniya waadbadu fi lcibaarai an yuqaala mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu wayulaqu aimatu aimadu wayudlaqu way ku magacaabaan alaimatu culimadu alaimatu culimadii almuxadiuuna la odhan jiray ee muxadisiinta ahaa culimada intoodii sheeganayd ee muxadisiinta ahayd waxay ku magacaabaan calaa tafarudi man mid xadiisku la gaar noqdo midkaasoo laa yuxtamalu aan la qaadan karaynin tafaruduhu wuxuu la goonin noqdo nin aan warka uu la goonin noqdo lagu kalsoonaan karin ama kelidii aan wargaleen badan ahayn warka uu la tafarudo waxay ku magacaabaan ninkaasoo mindawil dawil awhaami ruwaadda aadka u wahmido ka mida ama waxismoodsiye ka mida iyo wasuuil xifdi ragga xifdigooda xunye ka midihi waxay ku magacaabaan ashaada shaad bay ku magacaabaan wlmunkara munkar bay ku magacaabaan culimada qaar baa raawi ruwaada ka mid midihi oo aan wargaleen ahayn oo maaragtay war isaga oo kale wuxuu la tafarudo aan aan lagu looga qaateen ahayn wixii uu la tafarudo munkar ba u yaqaana shaad ba u yaqaana waa macno labaadoo munkarkii iyo shaadkii loo isticmaalo soo ma culimada qaarkood ayaa waxay sameeyaan markay arkaan ruwaadda xifdigoodu xun yahay ama awhaamtoodu fara badan tahay ee kelidooda aan warkooda la qaadan karaynin xadiiskay la tafarudaan la gaarba noqdaanba ee cidiba la warin xadiiska waxay ku magacaabaan ama munkar ama shaad waa ilaaq labaad oo labada kalmood leeyihin waa isfahanayso ma muxuu tan kuugu sheegay shek wuxuu tan kuugu sheegay <coughs> kutubta cilmiga markaad dhex gasha waxaa laga yaabaa inaad aragto xadiis uu nin xifdigiisa wax laga sheegayba wariyey iyagoo culimada qaarkood munkar ku sheegaya deedna waa laga shaad ku sheegaya waana calaa dabadeedna waxaa laga yaabaa inaad yaabtaad arosid soo tiraa shaadku waa in ninka warinaya uu maqbuululxadiis noqdaa ishkaalkaas ka jawaabaya sheekhow culimada qaar baa ninka daciifkaa ah ee saaxibulawhaamkaa ah, ee awhaamta u ee xifdigiisu aan wanaagsanayn xifdigiisu washwagashkaya axaadiista uu la gaar noqdo maaha kuwa cidila warisa maa kuwa uu la gaar noqdo ninkaa aan tafarudkiisa la qaadan karin lisuui xifdihi likahrati awhaamihi aan loo qaadan karaynin axaadiisu ku tafarud culimada qaar baa shaad yaqaana qaala bnu salaaxin raximah llahu fii culuumi lxadiis fakharaja waxaa soo baxay min dalika fakharaja min dalika warka dhaydiisii buu kuu sheegaya warka gobodiisii buu sheegaya fakharaja waxaa ka soo baxay min dalika hadalkaa waxaa ka soo ururay ana shaada shaadkii almarduuda ee la celinayay qismaani inuu laba qaybood yahay axaduhumaa ashaadu shaadkii almarduudu ee celintow saaxiibka hadhe shaadkii celintow saaxiibka hadhe ha odhanin shaadkii la radinayey waayo mashaad la aqbalaa jira aryaana shaad la aqbalaa mu jira saa shaadku waaba mukhaalafa sooma ana shaada shaadka almarduuda ee radinta u saaxiibka qismaani laba qaybood weeye axadumaa ka koobaad waxa weeyaan midkood waa alfard lmukhaalifu xadiiska uu wariye raawi la gaar noqdo raawigaasina weliba mukhaalafo uu sameeyey waa xadiis uu raawi la gooni noqday raawi iqa baa la gooni noqday waani nooca labaadna alfardu waa xadiiskii kelida ahaa alladii kaasoo laysa fii raawihi raawigiisa aanu ku sugnayn min aiqati xagga wargaleennimada iyo wadabdi xifdinimada maa yaqacu jaabirin lima yuujibuhu eh, maa yaqacu wax dhaca jaabiran kabid u noqda limaa yuujibuhu tafarudu wuxuu tafarudku waajibinaya iyo washuduudu shuduudku oo min anakaarati munkarnima iyo dacfi dacfiya wallahu aclam shekh wuxuu ku leey noca labaad waxa weye waa xadiis ninaan warkiisu wargaleen ahayn uu laba tafarudayba isagoo marka horeba wargaleen ahayn oo marka horeba warkiisa wuxuu la tafarudo aanay aan la socodsiinaynin xifdi xumaan iyo wixii lamida loo diiday riwaayadiisa ayuu tanna tafarud kusii dashaday kusii darsaday waay maa xukima calayhi bishuduudi wixii lagu xukumay shuduud fa inahu xadiiska shuduud lagu xukuma min qabiil daciifi buu ka mid yahay bal iska daaye inahu isagu xadiikaasi yakuunu wuxuu noqonayaa mima laa yuqbalu bishawaahid axaadiista aan xataa markhaatiyada gelin baabu shawaahid geli mayso xadiiska shaadka ahi baabu shawaahid ma galo waana min qismi daciif buu ka mid yahay daciifnimada wuxuu ku darsaday waa daciif aan kabmin oo waayo muxuu kabmi waay dee soonigo kale maaha waaba mukhaalafo ninkan wuu wahmiyo wuxuu wariyeyba waa qalad baan ku leeh ma wixii qaladka ahaba kabma waaba qalad baan ku leehe waa alad iyo wuu kabmaya kala daade armisfahbal iska daayayna isagu yakunu wuxuu noqonaya mima laa yuqbalu bishawaahidi waxa aan axaadiista lagu xoojin buu ka mid yahay isna waxba ma xoojiyo isna lama xoojiyo liannahu maxaa yeelay tabayana waxaa caddaaday annahu khaau min araawi inuu khaa gefbaba inuu yahayba raawigani waxaan inuu ku wahmiyo waxaan wax jiraba ahayn baa caddaatay walaa yustashhadu bilkhaayni khauu shahaad ma galo de khauu shahaad ma galo ma garata waay imaamu muslim buu markaa wuxuu ka keenayaa xadiis yaab qaba oo aynu arki doono aimadu say uga hadleen subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illaa anta astakhfiruka wa atuubu ilayk